بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وقين كل جملة عشر كل جملة Thank you qaala الإimaam raximah الlahu taعaalى waxaa inoo dambeeye wa fiihi daliilu calى taxriimi nikaaxi اlmushrika suuraة اlmumtaxina iyo aayaddii ko iyo tobnaad iyo tii tobnaad waxaa ku jira daliil kutusaya calى taxriimi nikaaxi اlmushrika haweeneyda mushrikadda ah nikaaxeedu inuu xaaraam yahay calى اlmuslimi ruuxa muslimkana laga xarimay kamaa xaruma siduu u xaaraam noqday nikaaxu اlmuslimati gabadha muslimada inay guursato cala alkaafiri ninka gaalka ah ama kamaa xurima nikaaxulmuslimati cala alkaafir wa haadihi tantada sheekh wuxuuhi waa axkaamun axkaam istufiidad laga faa'iidaystay oo laga dheehday min haatayni alaayatayni labadan aayadood alcaashira waalxaadiyata cashara min suurati lmumtaxinu sheekh u jeeda wa bacduhaa axkaamtaa barhkeed mujmacun calayha waa laysku raacay mujmacun calayhi barhkii waa laisku raacay barkaas wa bacduhaa bacdu laxkaamna mukhtalafun fiihi waa laisku maandhaafay oo culummada muslimiinta isku khilaafsan walaysa ma ahaanin maca man iddacaa ruuxii sheegtay maciisa naskhaha axkaamtaa in la nasakhay xujatun albatta xujo cad oo markaasi naskhi keeni karta lama hayo wey le naskhigu daliil xoog badan buu u baahan yahay faina sharda aladii waqaca bayna annabiy shardigii dhexdhacay ee dhexmaray nabiga iyo wa bayna alkufaari gaalada qureysheed oo ku saabsanaa fii raddi man jaa'ahu in la celiya axadkii nabiga u yimaada musliman asagoo muslima nabiga u yimaada ilayhim ilaa quraysh loo celiya waxaa weeyaan in kaana mukhtasan birijaali lam tadkhul innisaau fiih wadaaddaa waxay leeyihiin shardigaasiisa waa mansuuf cahdiga noocaasoo dhanna waa mansuuf axdigii iyo sulxigii guud asagoo hadda kama hadlaaye axkaamtii khaaskeeda ku timid haweenka soo jiradoo islaama inaan gaalada loo celinaynin ninkii gaalka ay ka soo tageenna loo celinhayo meherkiisi iyo kharashka ka galay hadday dhacdo nin muslima xaaskiisii inay intay ridoodo gaalo u gashana ninkaa muslimka in la caawin wax loo celinayo labada dhinacba axkaamtaasay wadaadda sheegeen marka inay mansuuqo tahay tiibuu hadda naqdinhayaa idan haweenka muslimaadka ee muhaajiraadka hadday sulxiga nabiga guda galeen iyo inaysan gudogelin buu ku dhisayaa naqdiga sheeku laba mid un weeye in le way gudogaleen oo haddii le way gudogaleen waxaan leenahay waa la naskiyey oo xukumkan ilaahay baa ka soo reebay laa tarjicuuna ila lkufaar baa timid oo diiday heshiiskii nabi maxamed qaybtaa ka borisay haddii layda ma aysan gudogelina ragg un baa loo jeedina haweenku hawsha kuma jiraan marka takhsiis iyo naski labadaa macnaa la isticmaalaya ama waa cumuum mxuu ahay mxuu ahay uriida bihi اlkhusuus in kaana hadduu yahay raddigaasi mukhtasan midku goonaa a birijaali ragga horaanba gooni ku ahaa lam tadkhuli nisaau fiihi dumarku maysan gudagelin xukumka asaga ah wain kaana xukumka radiga ee in la celiyo ninkii u yimid nabiga loo celiyo quraysh hadduu yahay caaman mid baahay oo guud ummadoo dhanba u yaalay rag iyo dumarna khuseeyeyna lirijaali waannisaai rag iyo dumarba khuseeye fallaahu subxaanahu wa tacaala ilaahay baa khasasa ka soo reebay minhu xukumka xaggiisa radd النisaaءi dumarka in la celiyo wanahaahum ummaddana ilaahay muslimiintu wuxuu ka reebay can raddihinna dumarka in la cesho oo loo celiyay gaalada wa amarahum alla wuxuu faray muslimiinta biraddi muhuurihinna meherkii kharashkii ka galay nimanka in loo celiyo gabdhihii muslimaadka ee maka ka soo tegay ee madiine yimid ee soo islaamay gaala loo celin maayo ee raggii gaalada ah ee horaan qabay waxaa loo celinayaa kharashkooda iyo meherkooda gabadha muslimadana way madax bannaanaanaysa wuxuu kaloo ilaahay faray waan an yaruddu inay celiyaan minha xaggooda calaa man irtadad imra'atu ilayhi min almuslimiina almahra aladii acطaaha sidoo kale wa an yarudduu minha haweeneyda inay ka naqaan haweenayda xaggeeda inay ka celiyaan calaa man duul irtadad ay ka ridowday imra'atu xaaskiisa oo ilayhim xaggooda u ridow kufaaru quraysh ku biirtayna oo min almuslimiina muslimiinta ka mida ah, yacni ruuxa ay ka ridowday haweenaydiisa oo muslimiinta gaalan ay u gashay asna in loo celiyu faray almahra meerkii alladii meherkaasoo acaaha uu bixiyo oo uu siiyey iyada labadaa xugunba way socdaan waa laba oo muxkamayna oo la naskin buu sheekhu leeyahay uma ahbara ilaahi wuxuu sheegay anna daalika rad ee meerkaa la celinaya labada dhanba xukmuhu daalika xukm اllahi yaxkuma baynakum ana daalika xukmuhu kaasi ilaahay xukunkiisa inuu yahay aladii xukunkaasoo yaxkumu bihi uu rabbi ku xukumo bayna cibaadihi addoomihiisa dhexdooda wa annahu xukumka asagana saadiru inuu ka soo fulay can cilmihi ilaahay cilmigiisiiyo aqoonuu hawshaa u leeyahay iyo waxikmatihi ilaahay xikmadiisa iyo falkiisa san ee shay walba uu dhigahayo meeshuu munaasabka ku ahaa ama ku aadanaa walam ya'ti ma imanin canhu can illaahi subxaanahu wa tacaala maa shay yunaafi ka hor imanaya haada alxukma xukumkan asagaa ee meherka in la naqa ah oo wayakuunu ahaanaya bacdahu bacda dalika alxukmi xataa yakuuna ilaa uu noqdo aatiga dambe iyo muxuu aha xukumka dambe naasikan mid baabi'inhaya oo tirtirahaya limaa sabaqa min alxukmi idan sheekhu halkaas culamo badan baa ku taageersan ragna waxay qabaan inuu xukunkaasi ka kac yahay oo ibn xasan baa ka mid oo ah isagoo ku faahfaahiya kitaabkiisa mxuu ahay alfusuul mxuu ahay alusuul fii axkaami اlusuul oo isaguna ku cadcay ku caddeeya hawsha iyada ah aad buu u fadliyaa waa ka niqaashaa waana wuxuu leeya cahdi baatila oon soconayna bacda muxamadin amaa xilliga nebi maxamed khasaa'is gooni oo ku quntay baa hawshaa loo jideeyey wa kaana maslaxatan maxda amaa hunaa waa howle ijtihaadi ah oo qiyaasiya oon soconaynin xaqaa'iqna lagu dardarahaya mana soconayso ragna waxay mareen xugum khaas u ahaa hawsha ku saabsan xudaybiya iyo axkaamteedu dhammaanteed howl khaasay ahayd idan la camiimi mahayo saana waxaa qaba asagoo ibnu mundir baa qaba kitaabkiisa awsadka ee ku sharxay asaguna oo ka horreeyay ibn xasan oo qarniga saddexaad ahaa min aimati ahli sunna waljamaca wa min xaafid xajar baa tilmaamaya rag badan baa halkaa maray nimanna waxay leeyihiin waa kala saaraynaa wixii haweenka khuseeye iyo meherka iyo howlahaasna waa muxkam inta kalena waa mansuuq ragna halkaasay maraan adigoo masaaid lagu dagaalamo nin walba marka dhanku maray buu axkaam ka qaataa ninka qabaa inuu muxkam yahay fawaaidii fiqiyaad buu kala bixi ninka qaba inuu mansuuq yahay halkaasuu ku xidhahayaa ninka takhsiis qaba axkaam khaasuu ka ratay wixii cumuum ana goonibu udhigahaya nima meelbu ku dhufta walamaa saalaxahum hadda ka horna marka risaale aynu qornay baan qadiyadan kaga hadalnay faahfaahinteeda hadda waxba badan ku noqon mayno walamaa saalaxahum nabigu markuu kula heshiiyey kufaaru quraysh calaa raddi rijaali ragga in la celiyo oo loo celiyo ragga soo cararay ee muslimiinta ah in maka loo celiyo maadaama cahdi heshiis uu ahaa kaana suuban waxaa yumakinuhum kii u suurageliya quraysh an ya'khuduu inay qaataan oy ceshadaan man ataa ruux yimaada ilayhi nabiga xaggiisa usoo soo carara oo minhum in quraysh ka yimaada man ataa ilayhi ila rasuul minhum ay min jihati quraysh aw minhum min quraysh ka mid ah walaa yukrihu nabigu kumuusan qasbi jirin cala alcawn inuu noqdo nabigu kuma qasbi jirin yacni hadduu ruux soo baxsado rag ah oo ma yimaado oo uu maka ka yimaado nabigu wuu ka wareegi jiray intuu qabto ooma dhiibi jirin asagu noqona ma dhihi jirin ilaa ilaa noqo qasab weyn maka ku noqo faruhu ka qaadi jiray hadday ka daba oy qabsadaanna kama celin jirin sidaasuu sheekhu u jeedaa walaa yukrihuhu muusan nabigu ku qasbi jirin cala alcawdi noqosho uu maka u laabto madiinana uu ka noqdo walaa ya'muruhu mana fari jirin bihi cawdka noqoshada ah wa kaana wuxuu ah nabigu kaana wuxuu ah suubanuhu idaa qatala minhum aw akhada maala waqad fusila can yadihi walamaa yalxaq bihim lam yunkir calayhi dalik wuxuu kaloo sheekhu ku daray faa-iida muhiima iyaduna wuxuu leeyahay wa kaana idaa qatala minhu ninka marduudka la celiyey wa kaana ninka marduudka la celiye loo celiyo quraysh wuxuu a idaa qatala minhum hadduu wax ka dilo ninkii la celiye la dhiibay yaa ciidankii loo dhiibay uba dhexda ku dilay sida abubasiir uu sameeyey oo kale aw amase akhada maala hanti qureysheed uu qaato waqad fusila asagoo laga soocay can yaddi nebiga gacantiisa intuu nabigu maamulayay ee uu mas-uulka ka abuu ka baxay meel ka baxsan xuduudda nabiga iyo magaaladiisiiyo gacantiisa wax ku dilay walamaa yalxaq bihim muslimiintana aan ku soo biirin oon soo raacin in muslimiinta soo raac oo madiina yimid oo nabiga hoos jooga ma ah nabiga buu ka baxsan yahay meel kaluu joogaa nimankii gaaladahee loo dhiibay ee loo celiyeyna wuu dilay xoolana waa ka qaatay lam yunkir calayhi daalika nabigu arrinkaa kuma dafiri jirin kumana qoonsan jirin kuma inkiri jirin maxaad u samaysay iyo maxaa kuu geliyey iyo dhiigooda xaaraan buu kaa yahay iyo howlaha nabigu muusan geli jirin walam yadmanhu lahum umana dandhabi jirin dhiiggii inuu dandhaba ama xoolihii celiyana ma dhici jirin liannahu laysa taxta qahrihi liannahu qaatilka wey ama muxuu ahaaye waxaa loo jeedaa tacliil bay markaa noqonaysa laysa muusan ahayn way ninka wax dilay ee marduudka ah taxta qahri nabiga awoodiisa kuma hos jiro nabigu ninuu dirqin karo gacanta u ku haya ma jiro Eh, yani fiqigaani waa fiqi aan markaa xoog badnayn fiqi aan xoog badnayn wuxuuse u xoog badnayn nabigu waa awooday inuu yidhaahdo saxaabada far ma qaadi kartaa midka maka jooga iyo midka dhexda sii socda iyo midka nabiga ku hoos nool hadduu odhan lahaa far ma qaadi kartaan waxaana ma samayn kartaan taxta qahri iyo ma aheen waa nin walba amarku qaadanaya axad muslima oo nabiga uusan gacan ku haynin ama uusan amar ku lahayn ama taxta qahrihi asharci aan ku jirin ma jiro taxta qahrihi siyaasi haddii loo jeedo waa gooni taasi laakiin qahrigii sharcigahaa muslimka mustadcafkee maka jooga amarku nabiga u diray siisu u fulinaya hadduu awoodo marka waxaa ku fiican in la yidhaahdo haddii muslimiinta muxuu ahaayey ay qeybsan yihiin oy qeybna cahdi gasho qeybna aysan gelin qaybta kalena cahdiga gelin meeshay doontay gaalada ku halabsan kartaa meeshay doonaan bay ku karaan ninkii cahdi la galayna inuu ka difaaco oo muslimiinta uu ka difaaco ama gaalida u difaaco xaq oo male farow ka qaadaya ha iscaydhsadeen ha kala baxeen waxaa ka qaban kara amiirka muslimiinta xataa hadduu ninkaa muslimka iyo kooxdan uu muquunin kara ma muquuninayo nabiga asagoo muquunin karay oo udiidi aan u diidin idan nabi maxamedba hadduusan yeelin famaa baaba khaliifatin wa amiirin aakhara waa min baabi alawla walaxra dhanka in la maraa wanaagsan mooye nabigu muusan maamuli karin abu abubasiir iyo ragga lamidka taa suuragal maaha kaanuu taxta qahri sharci wuuna u diidi kara wuuna dandhabi kara laakin waxaa wey in qaabka loo dhigaa wanaagsan liannahu lam yakun laysa ma taxta qahri nabiga awooddiisa kumuusan hoos jirin walaa fii qabdati gacantiisana muusan ku jirin walaa amarahu bidaalika arrinkaana muusan farin inuu xoolahooda qaato ama uu dhaco ama uu dilo muusan farin walam yaqtadi mana keenin caqdu sulxi go-aankii heshiisku muusan keenin almaana nabadgelin cala alnufuusi waalamwaal nafta iyo xoolaha in la nabadgeliyo ilaa caman mooyeen huwa taxta qahrihi nafta gaalada iyo maalkoodu wuxuu nabigu ammaan ka siiyey intuu nabigu maamulo gacanta ku hayo inta gacantiisa ka baxsan waa fasaxan yihiin buu sheekhu ujeeda ilaa caman unbuu ka nabadgeliyey xoolihii gaalada iyo naftoodii huwa asaguba taxta qahrii nabiga awooddiisa ku hoos jira wa fii qabdati gacantiisa iyo cantuubadiisa ku jira kamaa damina sidoo ugu dandhabay nabigu libanii judaymata maa atlafahu calayhim khaalidun min nufuusihim wa amwaalihim wa ankarahu wa tabara'a minhu kamaa damina siduu nabiga ugu dandhabay libanii judaymata reer bani judayma maa shay u dandhabay atlafahu uu ka dilo ka halaagay calayhim dushooda khaalidun oo min nufuusihim naftoodii ee dhiiggoodii iyo wa amwaalihim hantidoodii ah wankarahu nabigu waana qoonsaday arrinkaa uu sameeyey khaalid watabaraa minhu falkina waa ka barino tabaraa minhu yani maa facalaha weeye ma aha ee asagii khaalid ah allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalidun yuu nabigu saddex goor ku celiyey khaalid baa nabig sal slam ciidan u dhiibay ee maalinkii maka la furtay intaa nabigu xunayn uusan u bixin bishii shawaal ilan ramadaan baa maka la furtay waad garanaysaan shawaal sideedeeda mise sideed tobanka meelahaas buu nabigu ciidan saddex boqol oo ka kooban ansaariya muhaajiriin yuu khaalid u dhiibay amiir oga dhigay xaggaasuu u diray wuxuu yihi bal carabta dhex qaado islaamkana faafi diintana dadka oogu yeedha wixii idinka hor yimaadana oo ilaahay idiin jabina ka qaniimaysta warkana soo celiy marka halkaasaa loo diray niman reer bani judayma ah bay marka saxaabadu dhasha dhigteen ciidankaa waxaa ka tirsan la socday saalim mawla abi xudayfa waxaa la socday ibnu cumar saxaaba la socotay waaweyn xagga aqooneed isagu maadaama laakiin dagaalka uu ku fiicnaa amiiru xarbin buu ahaaba waa nin maطbuucab ah cala alxarbi wاlqitaal saaxibu mahaara saaxibu khibra howlaha waa looga dambeeyey markaa xilka loo dhiibayo sanad wax ka yar buu islaam yaan u sanad inuusan dhamaystirin baan u malay marka waa yarya laakiin waxaa weye howlahan waa nin ku fiican weeye saa darteed baa fuqahadii la yidhi idinku ku dabafayla asaga fuqahadii raaca le asaga asaga amiiru xarbin ah sheekuna waan gaari doonaa wuxuu odhan doonaa nabigu dhaqankiisa waxaa ka mid ahayd nin walba xilku uu ku asagu mudan yahay una qalmee ku habboon yahay in loo dhiibo masaladu masle cilmi u baahan hadday tahay afqahon buu ku wareejin hadday tahay howl u baahan xoog iyo muruqna ninka u muruq kuusan buu u dhiibi hadday xeelad iyo karti iyo dagaal tahay ninka ku fiican buu u dhiibahaya saa darteed baa usaamatu bnu zayd oo wiil yaroo qayraba markaa hana qaaday ah yaa loo dhibay ciidan ay ku jiraan akaabir alansaari walmuhaajiriin bal la hogaami maxaa yeelay nimanka lagu duuli waa nimanka aabbihii dilay wiilka yar waa wiil aan geeray ka cabsanin sidiisuba aabbihii dhiiggiisana daba taagan inuu soo aara goosto aabbihii usoo muxuu aaro oo markaasuu nebigu doonahayay kadib talooyin buu siiyey ciidankaa ka baa leey idan nin dhiig raadinhayo aabbihii in u aaro guda doonaya iyo nin haddii halkan uu iska rabay iyo jihaad isku baab ma ah ninkaas sida birta leexan maayo siduu nabigu sheegay noqotayo usaamtunu zayd wuxuu gacanta ku dhigay aabbihii ninka dilay ubna intuu tegay falastiin meelaasha ku daallo weeye oo u gubay oo u gebagabeeyey ayuu wacdaro dhigay ilaa uu gacanta ku dhigay qaatilu abiihi muxuua ah mubaasharatan qoortan uu ka goy marka nabigu xigmad buu marka wiilka waa bogsaday fa shafaa nafsahu washtafa waa bogsanhaya gaalkii aabbahaa dila aad madaxa harsato haddii mar waa teexan habeenka hurdadaadu xalaal xalaal dhasha wey marka xikamkaasaa ku jiray haddii laakiin muhaajiriin kale iyo ansaar kale iyo abubakar iyo cumar iyo akaabir kale loo dhiibi lahaa waxaa laga unka jihaad caada inay ictibaariyaan laakiin ninkan jihaadka waxbaa u dheer markii eh, ree lakam iyo ree judaam iyo qolyihii ree bille degi jiray eh, xuduud shaam nabigu u baahday in la galo wuxuu u dhiibay ciidankii camr eh, camr nacaas oo khilaala sanaba muslim ah ciidan abubakar iyo cumar ku jiraan baa la hogaami oo kaxee qoyska lagu duulayaa reeabtigii ahaa ninku reeabtigii marka waa kaa yaqaanaa ciidankan soo duulaya carabeed yaa hogaaminhaya wiilkii gabadha heble ee dhashay laftirkooda way soo joogsanhayaan jid baa ka bixi xaaji iyo xaal bay ogolaanhayaan ree abtigo waxaad yeelaysaan ree awowo waxaad yeelaysaan baashaani ninkii khilaaf way mari diinta soo gala dhiiggiina waxuu ku fali maayo abtiyaalku wiilka waa garamaya abtigiina inuu gar qaataa laga yaaba masaalixdaasuu nabigu qiimaynaya oo marka danaynaya ictibaarinaya abubakar iyo cumar iyo haddee qoyskan ma wada dhalan gaalo u joogtaa gaalo gaalo wey wax xidid iyo qaraabo kale ma jirto sidaas darteed dagaalka asagaa guul buu ka soo hoyey guul fiican buu ka keenay markuu soo noqday camr nacaas istuhmay muxuu ihi nabi maxamed saxaabadu kugu jecel yahay maadaama uu nabigu kugu dhibay ciidan fiihim abubakar wa cumar wa akaabir اlansaari wاlmuhaajiriin nabigu aduu adad kugu jecel yahay markuu soo noqday oo haniimadii xoolihii keenay oo hawshii nabigu u warramay oo la kala gar qaatay nabi allow man axabu الnaasi ilay dadkayaad ugu jeceshahay asaga ka sheekay saxaabigu yihi saasaan marka wuxuu nabig wuxuu waxaan u jeclahay caaisha dadka caaishaan u jeclahay markaasuu nabi allow waxaan u jeedaa ragga xagga ragga dumarka ii kaadiyo ragga yaad u jeceshahay na wuxuu hi abuuha aabbaheed dadka dunida ku noolee joogee muslimiinta caaishan u jeclahay waa w haddii rag lian aabbihii dhalay ee abubakar baan u jeclahay intaa markuu nabigu marhayaa nabig intaa ku daa islaamka kudhex jira hayaay hadduu nabigu sii wado waa laga cumar yidhaahdo oon la sheegin ba asaga camr caasa ah. oo ficlan la sheegeen bay u badan tahay leanno ragga asaga ka horay nabigu ka jeceli carrika kumaankunbay ku dhawaayeen marka ree ree zayd bin iman lahaa usaamaa iman lahaa cali baa iman lahaa waa la kala tegaya hawsha way kulaanaysa marka wuxuu nabiga loo bas intaa ku daa raggina hadda abubakr u jeceshahay dumarkan u jeceshahay caaisho bas khayr insha allah cabdullaahi baa ka warran wuxuu aabahi wuxuu ka baqay haddii la sii wado in asaga la sheegi waayo hadhowna ay ku noqoto muxuu ahaayey dharbaaxo kale marka intaaba ku daaba dadkaas ka dhex saari maxaa dadkaa saarahay muslimiinta nabigu uu jecel yahay saxaabada ah ku dhex jira waxaanu oga jeednaa goob kasta iyo xil kastaba nabigu ninka u munaasabsan wain kaana aqala الnaasi fiqhan buu udhiibi jiray lanna waa ictibaaru mxuu ahay alanfac i hada fi lmas-uuliyin baa la ictibaarinaya kadib ciidankii markuu kaxeeyey khaalid yaa nimanka reer benejidimaan la isgalay markii dagaalku bilowday oo arkeen in laga xoog batay yay dhaheen sabana sabana sabana sabana saba'naa saba'naa waxay u jeedeen aslamnaa aslamnaa leannu carab reemiyigeeda reemagaalkeedaba ruuxii diinta nabi maxamed qaatee gala waxay dhihi jireen fa innahu qad sab'a fahuwa saabi'un warkaasay u yaqaaneen marka aslamnaa way hadi waayeen maysan hadin ama way garan waayeen khaalid wuxuu u qaatay saba'naa xataa inay cayba tahayba wixii xumaa ee idinku aad la imaan jirteen baanu idinku xumayna anafatan iyo ku xumayn buu u qaatay iyo lafdigaan ba inuusan islaamnimo ahayn xataa yucribuu bilslaami wاliimaan inay go-ahayaan riwaayaad kale oo ku yimaada siir ibn isxaaq ibn hishaam ku yimaada bayhaqina dagaalka uu ku keeno ee waxay tilmaamahayaan wuxuu waryaadhahe markay la dhoobtay dagaalku dhexla maraayo waa dadki waa islaameen carabna way isdhiibtay ee hubka dhiga waad go-aysaane markaas hubki daadiyee isweer buu ka qabto waa gebagabeeyey kadibna wuu laayey riwaayadaasa tilmaamaysa saas riwaayada dacfiga ku jira dagaalkii oo socda bay dhaheen sabana sabana intii marka ay la tagteen mooy seebtu la tag wixii kale waa la ururiyey maxaabiistoodii dumarkoodii raggoodii waa la ururiyey gabalkii baa dhacay waagi ka baryey yaa wuxuu nin walba maxbuus ku haya hadilo nin walba n asiir ku haya hadilo ilan islaam fiican nimankan laga waa darba riqaab ha lagu sameeyba kulligood ibnu cumar baa isaga wuxuu ka fahmay iyo saalim mawla abi xudayfa nimankan lafdigii bay garan waayeen mooyeene sabana sabana inay ujeedaan aslamna aslamna ibnu cumar iyo saalimi waxay dhaheen ballamka ilaahay annagu maxaabiista aan hayno iyo cidda wax naga amar qaadanba inaanan laynaynin adugu wax khaalid waxaad layn la khaalid iyo reer bani sulaym oo qoyskuu ka dhashay buraydo ahaa muxuu u ka dhashay ii sheege eh, muxuu ka dhashay ninkii laodhan jiray eh, kacab kacab ibnu rabiica iyo ka dhasheen ayaa yaa laayay reer bani sulaym waaba baabi'iyeenba ayagu waa xaaqeen waxaa badbaaday markaasi ibnu cumar ragu gacanta ku hayay iyo xer ibnu cumar ku xidhan iyo saalim mabl abi xudayfa ku xidhnaa baa badbaaday way sii daan iyaguma kuwan lalay sii daayan orda carayga meesha dadan ka baxa fa atlaquu saraaxahu idan qadiyadii baa nabiga loo keeno o lagu dacweeyey khaalid oo markii la noqday ayaa warkii la dhiibay sidaas raajixana waxaa weye intaan khaalid un soo noqonay ciidanku u maqnaa nin ka tegey oo reer bani jadiime ahaa oo islaamay asagu kadibna sabaana aan khaalid oo imna cararo oo fiigay ayaa nabiga xunayn ugu tegay oo nebi allow ninkii khaalid a ah waxaasu dhigay reer reer bani jadiimena waa dhammaadeen anuguna waan soo fiigtaalay muslim baana ahay haddaanan anugu muxuu ahaayey aan soo carari lahaynna seefta ay qaadi lahayd kadib nabigu sal l slam hawshii saxaabu u diray saxaabadu uu diray oon aan aan khaalid baba khaalid ay ciidankiisi yimaadeen kadib taasay ahayd markaasu nabig allahuma inii abraw ilayka mima facala khaalid ila waxaan beri ka noqon hayaa wuxuu khaalid sameeyey falka asaga ah la ku degdega ma ah inuu hubsado maadaama saxaabada la socota qaybo ka mida ah ay fahmeen nimankan in ay u jeedaan waanu islaanay inuu istaaga yahay oo xaaladda uu baadho laakiin asagu wuxuu sameeyey waxaana wuxuu arkay inuu yahay waxaan aan islaamnimo ahayn marka muqtadii hore lagu laayana wuxuu gaalay ahay asalkoodi haddii maanici asixi waayey shardulislaamna uu sugnaan waayey in loo celiya asalkooda inu kufriga hayd laayo asagu yuu ictibaariyey saas darteed baan diy magna laga qaadin aan la qisaasin nabigu ku gaabso inuu ka beri eh, noqdo falkaa uu arkay inuu khaldan yahay uu arkay nabigu u hubay ayuu markaas nabigu ka beri ama asagii ficilkii asagii khaalid ahaan maadaama mujtahid mutaawila uu ahaa eh, xaggana uu degdegay saxaaba la joogteen xataa ay la hadleen oo isfahmi waayeen qaadna nin kulbu ah uu kullaa saa daree ragga kulkul ismaysan qaban karin isagoo nin aada u kululba ah reer bani waa ahaa de qoys oda ka dhasana waa ah lafdhabarta qureysheed ah isagoo ka dhashay marka dilana waa ahaa dagaalama fahamkiisi jihaadkana lagagama fiicina laakiin masaladan waxay ahayd inuu fiirsado maadaama fuqahadii la jihaadaysay xabadda ridaysa ee garab taagneed ay dhaheen nimanka waa islaameen laakiin waxaa hariib ah haddiiba habeen dhan la hayo waagi dambaa laba ayaguma si fiican aslamana u dhahaan ayagu si fiican m inay go-ayaan way arkaane may si fiican dhahaan war maxaan dhahnaa noo sheega maxaan ku islaannaa noo sax may dhahaan malagood baa galo moodkii baa ka adeega adugu ayaguna waxu waasixan waayeen khaalidna muusan ka fiirsanin saxaabadii kale ku khilaafeen ayaguna marka waxaa laga qaatay amiirku in wixii macsiya aan lagu adeecayn ama markaasi adu aragto inay macsiya cad tahay laakiin wixii masaail ijtihaada amiirka waa lagu adeecay almasaail ijtihaadiya ee marka aan mansuusada ahayn ee nas cad aan ku imanin laa aayo walaa kitaab walaa ijmacu salafi saalix walaa nas daahira uusan ku imanin in amiirka fii masaail ijtihaad lagu adeeco waa min usuuli shariica wey haddii nin walba nin toxsado oo dhankiisa afka u taago adduunkaa burburi macsiyo cad oo burhaan leh oon ixtimaal iyo ta'wiil saayiqa aqbalin unbaa ummada lagu khilaafi karaa idan kuwaani sheekh wuxuu leeyahy magtoodii nabigu waa bixiyey waa bixiyey laakiin raggii uu laayey oo basiir iyo raggii la halmaalay iyo abujandal iyo markay xataa siifa fadhiisteen quraashta ay jareen iyo xoolihi ay dhaceen ilaa ay soo noqonayeen madiine imanayeen bacda mowta abi basiir nabigu muusan dallabin dhiigna muusan bixinin magna ma bixinin xoolina muusan celinin idan maa huwa alfaariq bayna ficli khaalidin fii bani jadiima iyo mxuu ahaa falkii ay cisaabadii dagaalamaysay iyo mxuu aha sariyadii dagaalamaysay siifalbaxri fadhiisatay ee quraysh kala gaabisa ilaa ay ka calaacan nabigana fariin usoo direen maxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya uu leeyahay nimanka quraysh iyo abubasiir iyo abujandal wax ammaana ah uma dhexaynin laa maal walaa naf cahdigii nabigu uu quraysh la galayna ma saamaynaynin muslimiinta maka jooga ama ciddii iska dhaqaaqdae meel kala tagta ee wuxuu un saamaynayey ciddii nabiga gacantiisa ku jirtay madiine joogta amaa khaalid niman islaamay ayuu ayu isagu dhiiggooda banaysay bita'awulin wa ijtihaad waxaana caddeeyey inuu degdego caddaynay ragga la joogee saxaabada ahay ciidanka ay la halgamayey baaba u muuqatay nimanka inay muslimiin waana sii daayeen marka inuu fiirsaday ahayd kadibna maadaama uu mutaawilku macduur yahay fii masaa'il ijtihaad ama ijtihaadka saa'iqa haddana nabigu magna ma weydiinin mana ka dandhabin laa dhiig mujarad uu ka tabaruray can ficlihi buu tusay oo tilmaamaya in laga fiirsado qadaayaadkaasoo kale taasuu sheekhu hadda ujeedaa walamaa kaanat isaabatuhu dilkiisu markuu ahaa isaabatuhu isaabatu khaalidin fii bani jadim buu ujeedaa lahum libani jadim can nawci shubhatin ay can nawci tawiil tawiil baa ugeeyey shubho qaa'ima islaam saxiixa iyo anudqu bishahaadateyn waxaana mujmac cinda ahli ana alqaadira cala nudqi bishahaadateyn hadduusan ku dhawaaqin waa kaafir ruuxu labaa un kala qaadaynaa inuu awoodi karo inuu ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llahi u yidhaahdo alqaadir calaa nudqi bishahaadatayn hadduusan ku hadlin waa kaafir bilahi alcadiim biitifaaqi salaf saalix qalbiga iimaanka kaaga buuxa iyo tasdiiqa ku jira iyo tacdiimka iyo alla jacaylka iyo yaqiinta ku aabdhan qalbigaada carabkaadu hadduusan caddaynin oo shahaataynka ku dhawaaqin waxaa tahay kaafir islaamba ma tihi waalqadir calaa nudqi ruuxa asagoo aan hadli karin muxuu ahaa in loo turjumo ama uu wax midaaro ama wax ku qoran mooyeene aan hadli karin aan kalaam iyo cod aan bixin karin ishaarada iyo tarjimidda howlahaasa ku filan labadaa ruux waa kala dhaceen waxaa yimid ruuxa hadduu asag mxu asagoon karaynin inuu ku hadla shaataynkii uu la yimaado shaciira iyo ficil iyo xugum islaamka khaas ku ah ma ku islaamabaa ah, laisku haya gaalaynu dagaal ku qaadnay markaasay ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna bay garan waaye sujuud bay la taateen waxaan nahay idinkaa idin taagasho isku diin baana ma daliil sujuud buu la dhacay salaad buu galay wuu tukaday afar ragcadood buu ku dhuftay qibladeenni buu aaday ragcatayn buu tukaday ama wuu sujuuday salaada noocana waa salaad khaas ku ah muslimiinta iyo diintooda yuhuudna ma taqaan nasaarana ma yaqaanaan buudyana ma yaqaanaan calaamadan iyo xukumkan khaaska ah muslimiinta ninkii garan waayo inuu shaatiinka ku dhawaaqo ma laga soo qaadayaa nin islaamay oo kale wuu sujuuday wuu soomay soomkeenna caadiga aha ee khaaskeenoo ahaa ilaa qol soomamka kale gaalo waa waxaa maalmo khaas ah saacado mar waxay ka soomaan qolyahan kristanka hilibka waxay cunhayaan maantao dhan muxuu ahaaye rootiga cunhayaano beriskay dabsalahayaano ugaaliday jiidahayaan feerahay ka cakisahayaan waay le waan ka soonna keliya he hilibkiyo iyo ukunta mi ahayd waay ka soomi jireen waxaasoo miah de wayahay maxaaba kaa maqan haddii hilib ukun baad iska dayso wi kale soon ma ah soonkeeni muxuu ahaay min duluuci alfajri ilaa guruubi shamsi oo ka ruux hadduu la yimaado maku islaamaa masaa'il isku hayo wey masaa'il isku hayo khaas laakiin saddexdaa nooc wey nin qaadir calى nطqi bishahaadateyn falaa islaama lahu ijmaaca ila binuطqi man laa yaqdir calى الnuطqi ishaaradaa ku filan muxuu ahaayey ninkii muxuu ahay qaadir calى nuطqi ahaa ee laakiin ishaaro la yimid la yimid mxuu ahay shaciira khaas oo ama xukum khaas oo ah min khasaa'is alislaam la yimaada ma ictibaarina inuu islaam yahay uu isagoo gudan baan aragnay gudniinku hadday muslimiintu gooyn la yihiin waa la ictibaari laakiin sida raajixa gooyn lama aha nasaaradu yuhuud waa isgudaan badankood in yaroo ayagu aan kharimaba mooye saddexdaa nooc baa loo kala jebiyaa laakiin aad ka ilaaqdo tiraahdo muxuu ahaaye ruux walba oo la yimaada amaara min amaar e, alislaam calaamad calaamaha islaamka ka mid ah ama fal daahir ku ah fi lislaam islaamkiisu waa la aqbalaya hada lam yaqulhu axadu min asalaf saalix waa qowl shaad ah lam yaأti bihi ila jamacaة الاctisaam fii bayaanihim اlأkhir wa fii manhajihim waa bidca kharqa waxaa weeyaan weeyaan aada la iskaga ilaaliyo bal shekh islam wuxuu soo geyay itifaaq inay muslimiintu ku ijmaaceen ninkii isagoo kari kara calaa nudqi bishahaadateyn aan ku hadlin inuu yahay kaafir uu yahay biitifaaqi salaf saalix hawsha aada la iskaga ilaaliyo laabudda min alfarqi bayna alqudrati cala nudqi wa cadam alqudra haddii kale dad waxay celiso aan loo baahnayn god baad ku dhex dhici walamaa kaana markay ahayd isaabatu isaabatu khaalidin lahum libani jariima can nawci shubhatin ay can taawiilin waijtihaad shubhaa meesha taallay nin iska maagay ma aha muslimiin cadcad aan laayo iskama maagin dad u arkay inay gaalo yihiin welina ay baaqi ku yihiin gaalnimadoodii shahaado fiicanna aan la imanin islaamnimana aan ku dhawaaqin oo dhiiggoodu bannaan yahay buu laayay saasuu ku badbaaday khaalid id lam yaquuluu maadaama aysan odhanin buui aslamna wainamaa qaaluu waxay dhahdeen saba'na waan leexano diinta hore aan ka leexanay diinkaan u leexanay way macnaheedu falam yakun ma ahayn wy cinda khaalidin haada islaaman sariixan islaam cad ma noqonin buuri islaam sariix cinda khaalid ma ahayn buuri damiirhu markuu marka noqdo noocu shubha islaam sariix maa laakiin waa shubhatu islaam baa ku jira asaguna ta'wiil buu qaatay damiirhum waa u dandhabay reer bani jadima nabigu nisfa diyaatihim diyadood magtooda kala barh buu siiyey liajli ta'wiili washubha liajli tawiil tawiilka ka yimid muxuu ahaaye can khaalidin ka yimid iyo wa shubhati fi islaami bani jadima wey islaamka bani jadima shubha gashay oo islaam sariixa ma ahayn oo sabaana bay yidhaahdeen khaalidna nin kas u dilo tacamud nimanka u laaya ma ahayn wuxuu ahaa nin hee tawiilsaday idan nisfu diya hawshaa nisfu diyaha ma sugno reer bani jadima nabigu inuu ma xadiidka ku yimid fi saxiix bukhaari sunan ku yimid xataa abu daawudka aynu ku maray ee meelo badan ayaan ku maray wuxuun tilmaamayaa nabigu inuu falkiiyo khaalid ka bari noqday reer bani jadna saa ay ku dhammaadeen wixii ka soo hareen oo ilaahay u gargaaray laakiin inuu nabigu mag bixiyey xadiidkan kuma sugno riwaayaad mursalo ah oo aan ictibaar lahayn oo daciifo ah baa ku yimid wuxuu kaloo hadda ka hor khaalid laayay niman reer bani khafcam ah khafcamiyiinna wuu laayey waa iyaguna mxua sujuud la taatay marka xadiidkii marka khaalid laftirkiisu nebi maxamed baa ciidan ii dhiibay buu oo marka haddana yidhi hogaami niman khascamiyiinoo qoyskay ka dhalatay asmaa bintu cumays ka dhalatay ah ayaan ku duulay buui markaan weerar ku gaacinay bay sujuud la daateen kuwii horaaba dhaamiba kuwa hore sabana sabana yidhi nimanka xataa hadal way garan waayeen waxay dhheen muslimiin ha way sujuudeen factasamuu bisujuud sujuud bay isku difaaceen ila man qaala laa ilaaha illa allah xaruma maaluhu wa damahu bay ahayd maog tahay ayib ama umirtu an uqaatila annaas xataa yaquuluu laa ilaha illa allah faidaa qaaluuha faqad casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum faqad ictasamuu bisujuud markaasaa seefta qabatay asran wa qatlan wa taqtiiran waa go-een hawshii baa nabiga loo sheegay oo ogaaday qolyaha dambe ee reer bani ee reer khafcam ah ayaa nisfu diya nabigu inuu ka bixiyey waxaa ku yimid axaadiid marfuuca ah laakiin badankeed ma asixin hal xadiidna kama asixin laa reer bani qaca nabigu inuu ma ka sudiya walaa reer bani jadeen midna ma sugna cinda almuxadisiin aad bana qadiyaddaa loo fafaasha waxaynu ku soo marray abu daawuud sunankiisa markaynu maraynay baan qadiyaddaa sharxnay laba kun lix boqol afartan iyo shan raqamka ha laga muraajaceeyo xadiidka reer bani reer khadcam iyo ka reer bani jadeen ma nabigu mag buu ka bixiyey نصف الدية أو كامل الدية وكل واحد ضعيف أبو زرعة الرازي بخاري أحمد حنبل ابن معين دار قدني بيهقي كل واحد محفوظ معه ضعيف لكن طحاوي أصبح اسكده كتاب شرح مش الآثار إنه صحيحيه فنقا waa lagaga fiican yahay faniga muxuu aha nin xaafida wey laakiin cilalka iyo naqdiga iyo howlahaasi nin ku fiican ma aha ilaa uu ka qayliy bayhaqi oo u yidhi taxaawi su asaanida u urursaday iyo wuxuu u yaqaanay iyo isma laha buu leeyahay ilaa aan la yaabay buu i waa su wux u wado u ka calaacalay waa halayska ilaaliya buu i waa laba ninoo mxuu ah isku kacsan bayhaqina waa calanwalaha shaaficiyada weeye taxaawina waa calanwalaha waxaa weeye axnaafta laakiin sanaacat اlxadiid bayhaqi baa kaga xoogn waa la ogay midda ayada bal shuyuukhdiisi buu kaga fiican yahay sheekiisi xaakim bayhaqi waa kaga fiican bayhaqi waa daqiiq weeye naqdigiisu waana ka xifd badnaa ragga isku mid ma ahay laakiin abu jacfar waa xaafid laakiin usiiba bitacasubin waa nin tacasub badan weeye xagga axnaafta buu u tacasuba wamaca dalika xadiidka in yarbu ku ursanhaya wuxuu dhi waa mansuuq matruku lcamal laguma dhaqmin saa darteed wuxuu ibnu rajab wa iyaaka fainahu waasicu lkhaطwati fii naskhi axaadiid buui aad buu tallaabsadaa buu ihi iska ilaali tilaabo wuxuu qaadayaab maxaa dhowr mitir ah sharciga tirmidi markuu hadla culumada iska warqabaan waxaasna waa maxay diinta in la ilaaliyo wadaad in lagu duula ama lagu xumeeya ma ahee waa siyaanat اdiin xifd الsunna marka nin iska tallaabsan waa in laga ilaaliyo kaadi ma aha si xadidka masuuq ma aha matruuk اlcamal haddii la ururiy labadiisa kitaab ee sheekh macaani aaaarka iyo muxuu ahay mushkil aaaar haddaad ururiso axaadiisle waa mansuuqa ama matruuk alcamal dhowr kun xadidka gaarhaya kun xad afka ka xidhaya marka xufaad wa waa wadaaa xifdigiisa laga faa'idaystaa iyo asaanidu ururiyo iyo duruquu keeno baa laga faa'idaystaa laakiin axkaamtiisa badan culamadu inta bada iska ilaaliyaan ee ku saabsan fii nasq axaadiisi wa tarkiha bilowga kitaabkiisa sharciga tirmida ka akri rajab daxaawi uu ka hadlay hawshiisa ragga aad ijmaacaadka soo guursa uu ka hadlay ibnu mundir iyo cabdilbar iyo ayaguna iska ilaali bu waxaa ijmac ba iska sheegan fii maxallin ishtahara fiihi khilaaf mas'ale khilaafkooda uu yahay naarun calaa calam calamun alaa naarun calaa calam ayuu iska dhihi muxuu ahaay ijmac baa ku jira aada iskaga ilaali xaafidkuna kadaa qaalo iyo isaguna iyo ku rafaaday ibn cabdilbar buu soo guuri fatxubaariga masala kada qaala اjumhuuru wa ama ibn cabdilbar fainahu qaala qad ajmaca slf kada kadaa qaala khilaafku intuu kadaa qaala dhaho iyo fi nadr bu asag waa waa waa mutaadib wey ninka xaafid xajar latiif wey fi naqdi meel balaaya ka dhaca wuxu ku dhihi fiihi bucdun wa fiihi nadarun wa fiihi muxuu ahaayey kalaamun laa yakfaa dantiisu ka wadan iskuma dhibo cayni baa radiyo kitaab dhan ee ku radiyey cumdaha markuu xaafidku fatxbaariga dhameeyey yucayna wuxuu alifayay kitaabkiisa cumtu fi sharxi saxi bukhaari wuu ogaaday cayni markuu siri jiro xaafidku kitaabku markuu juz dhameeyaba ardadu ka qaadan jiray markaasuu kaalmaysan jiray waagii dambe ogaaday inuu kutubta kitaabkiisana kaalmaysto xaggana asaga wax ka sheego radiyo ardada waxay dhaheen k eh, sheekhusa umadiina kitaabta unaga qaadanayo ninkan adiga muxuu aha ceertaa dhama caydada yaqaana kaaga dhigay ee xaggana kaa faaisa juhdigaadi xifdigaadii hadhowna waqaara bacduhum kudhe ku naqdinhay axnaaf difaacahay soo umadiina maya siiyaba kitaabta ha faaidaysto markuu dhameeyey kitaabkii cayni uu dhameeyey yuu muaalaceeyey kitaabkiisi meelhu ku taabtay buu ka alifay kitab l mxuu aha alintiqaad firad اctiraab markaasuu qaala muxuu ahaayey asagu magaciisa maxaa loodhan jiray axmed qaala axmedu iyo qaala maxmuud buu idhahdaa hadalka cayni buu soo guurin laba majallo madbuca wey oo isku difaacay xaafidku wuxuu soo guurin cayni warkiisi kadaa qaala wa fiihi nadarun laa yakfa qarar in yaroo taxayl ku aqmu iskaga tegay dagaalba kuma jiro nin latiif ahaa ee ma dhib badnay markuu laakiin uun xanaabilo u gacan qaado markaasuu yar dhib badan yahay fiihi shanaa'icun waa waxyaabahay ku bariiqdeen unuu kala tagaa markaan xaanaabinu soo gaadho ama wadaadaha kale uu u ibnu taymiya isagoo aad bu iskugu bimacnaa xaafidku markay hawshu fogaato u arka caame iyo qolyo culma ku ibnu taymiya ku xadgudbahaya madaxuu ka garaaci jiray wuxuu odhan jiray wuxuu ahaa min albaariziin nin lamidana islaamka ma soo marin waxaa fakriya ah amaan oogu filan an yakuuna ibnu qayim min talaamiidihi hadduusan shaekhulislaam asagu ahayna axad ah, aba ma jiro difaacu difaacay waa inuu dhigaa zanaadiqe iyo suufiye mushrikiin iyo caame iyo kuwaan aqoon lahayn baa ka hadla laakiin masaailka alaaqu alaat iyo ziyaaratu almaqaabir afan asafr ila almaqaabir iyo howlaha markuu marayo wuxuu taageeraa mxuu ahaa mubtadacadu xaafid ku taageeraa ibnu taymiyana wuu ku xadgudbaa bal kitaabkiisa imba mxuu ahaa imbaa اlgumri bianbaai alcumr markuu marayo kitaabkaas wuxuu ihahdaa nin buu u tarjumaysaa fulan fakaana caaliman nexriran faqiihan kada min maxaasin اdahri su u wad wuxuu dhihi ilaa anahu kaana haaliyan fii maqaalaati ibni taymiya nin buu dhihi kaana taymiyan muxuu ujeeda waa maay ibnu taymiya jeclaa wey um, kaana muxuu ahaayey e, muxiban liaali taymiya marka wuxuu usoo kaxayn baa raggu waa isgurahaya ibnu taymiya iyo xaafidku laba imaama wey lakin xaafidku warkiis waaa wey waa nin laiif ah ragga marka tilaabada dheer markay ama ijmac guurinhayaan ama muxuu ah axaadis ka hadlayaan weliga aada iskaga ilaali gabagabad waa maxay qadiyadaani kuma sugnaanin laa bani eh, khadcamiyiin walaa reer bani jadiima muxuu cinda eh, alfuqahaa cinda almuxadisiin alkibaar inuu nabigu diya ka bixiyey reer bani khadcam waxaa un keliya markuu nabigu ogaaday inay dhammaadeen ayagoo sujuudo la laayey wuxuu hi ana bari min kulli muslimin yuqiimu bayna adhuri lmushrikiin nabi allow limaa la yidhi laa tataraa'a naaraahuma nabi wuxuu yidhi hadday sidaa tahay annagu meeshan gaalaan ku ogeyne hadday muslimiin yihiin maxaa gaalada dhex dhigay dabka muslimiinta iyo dabka gaalada isma arko ha la kala fogaado beri baan ka ahay muslim kasta oo gaala dhex jooga hawshu waa kullaatay alimaam alkhaaabi wuxuu yihi nimankaasi waxaa eh, loo mag looga bixin waaye ama magta nis looga dhigay laba sabab bay u dhinteen sabab waa ninka dilay oo jaaniga ah sababna ayagaa isdilay marka waxay la mid yihiin mila man ijtamaat ijtamaca fiihi jinaayataan sabab buu udhin sabab min nafsihi wa sabab min hayrihi inaad o dhex joogto ood ka dhex bixi weydo oo markaa muslim aan koogeyn oo intuu kugu khaldamo ku dilo allaa isdilay maxaa ku dhex dhigay maad ka fogaatid ood kala baxdaan oo dab halkaa ka shidmo muslimiina iyo mid meeshaa ka ifoo gaala ay la kala noqdo maxaa isku kiin milqay oo sida waxariya maqash isu dhex taagantihiin nirgiya geeli maxaa isu dhex taagantihiin mar hadda aduu gaayo dhex fadhiisato gabaad ka dhigato dhex degtay muslim kugu khaldamay asagu inuu fiirsano waa ahayd adna inaad ka guurtay ahayd idan idan magtooda dham boqolka ay waa kontaleyda ka dhigay dilka la dilay sabab bay kuleeyihin lug bay kuleeyihin lugta ay kulahaayeen baa marka kontan la tagtay saas isagu mara khaaabi laakin waxay u baahan tahay laabudda min ibaati horta dacwo daliilku horta waa inuu sugnaado aan tawiilne horta waa in la sugo ma sugno faahfaahintan halkaasad ugu laaban karta sheekhu wuxuu uhi waajraahum wuxuu mariyey reer bani jadiim fii daalika arrinka asaga majra ahli kitaab ahlu kitaabka meeshii la marin lahaa buu mariyey ahlu kitaabka maktuuba konton ay tahay ninka kitaabiga nasraaniga ama yahuudiga waa konton leh ninka muslimkana waa boqol leh aladiina kuwaasoo qad casamuu ku ilaaliyey nufuusahum naftooda iyo wa amwaalahum xoolahooda bicaqdi dimmati heshiiska dimada xilka dimadu waa mas-uuliyad iyo ammaan idan ahlu kitaabku markay jizye bixiyaan xukumka islaamkuna u hoggaansamaan yaysan islaaminbe maktuudu konton bay noqonoo gaalada kale waxbay dhaamaan sidoo kale muslimiinta khaldamay ee islaam fiican la iman waayay ama gaala dhex fadhiyey ee seebtu qaaday konton saasay ku noqdeen buu sheekhu marka arinkaasu daawilnaya masalada ku saabsan ahlu kitaabku diyadoodu inay nis tahay adilo kalaa ku timid oo sugan taa ka niqaashi mayno taan ka niqaashina waa maxay waa reer beni jadiima iyo reer khascam dilkoodii nabiguna ma ka bixiyey ma sugna cinda almuxadisiin amaa maraasiil iyo ahlu sir maqaasi way soo guuriyaan walam yadkhuluu ma aysan soo agana aysan soo gelin ahlu kitaabku fi lislaam islaamka ma aysan soo gelin cabdu dima dhiigoodii iyo naftoodiibuu ilaayay maalkoodii islaamna ma aysan soo gelin walam yantaqid mana cafwan walam yaqtadi mana keenin cahdu sulxi an yansurahum calaa man xaarabahum miman laysa fii qabdati اnabiyi wa taxta qahrihi walam yaqtad dad wuxuu u laabtay hawsha horudu sheeku dib ugu laabanaya dadkii abubasiir iyo saxaabadii kale ay laayeen maxaa nabigu u difaaci waaya ama u ilaalin waaya ama dhiigoodii magtood u bixin waaya walam yaqtadi muusan keenaynin baa le ama ma keenin cahdu sulxi heshiiskii eh, muxuu ahaa go-aanka heshiiska an yansuram inuu u gargaaro quraysh ama muxuu ahay muslimiinta u gargaaro muslimiinta hadda ku fiican tahay eh, ma quraysh u gargaaray noqonaysaa an yansuram inuu uga gargaaro calaa manduul xaarahum la dagaalama oo min manduul ah laysa aan ahayn fii qabdati nebi gacantiisa aan ku jirin iyo wa taxta qahri dowladdiisa fakaana fi hada daliilu calى ana almucaahadiina إida غazaahum qowm laysuu taxta qahri الإimaami wa fii yadihi wain kanuu min almuslimiina anahu laa yajib calى اlimaami radduhum canhum walaa mancuhum min dalika walaa damaanu ma atlafuu calayh fiqi fiican buu ka saar sulxiga dhex maray nebi maxamed iyo quraysh ma keenaya in muslimiinta kale es hayaana u gargaaro ayaga qurayshna u gargaaro waa lisu dayn saas darteed buu nabigu muslimiintii joogay xsiif albaxriga kooxda toddobaatanka noqdee dagaalamahyeyna uusan nabigu u difaacayn xaggana uusan ugu gargaarin qureish haddii la faraqsanhayo oo kolonyadeedii la baabi'inhayo oo shaam laga caajiyey oo yeman ay u dhaqaaqi waayeen oo jidgoyo loo dhigo rafaada nabigu yac kama dhihin ilaa muxuu ahaa sankooda caan laga lis oy waraaq soo qoreen oy dhaheen nunaashiduka billaahi waraximi in aad nabi maxamed oo kooxda nooga yeedho nin walbo soo baxsana ha noo soo celini ha kula joogee madiine ha yimaadeen wadagoye lafta noogu keena dhaqaaqi weyne kor ban usoo kaaji weyne calacalkaasaa loo baahan yahay misaa idin kari lahaa wareesh marka waxbaa ku dhacay ila nin soolamo ah oon islaan la soconin oon caruur wadanin oo keligii ah waa libax doolahaya maogu tahay loo maari heli mahayo maantu wuxuu kugu geliyay boqol kilomitr habeen dambana meel kale kugu gelahaya waa socdaaba gabalku meeshuu ku dhaco bad gurigiisa wuu socon ilaalow dirsan hayaa waa nin ordahayo oo saab iyo waran wata marka koleyo socoto ka timid sham oo qulqulaysaa ir laga dhigi waynoo saxaabadu xoolo badan bay la yimaadeen abujandal markuu soo xaro midan yimid hanaa'im iyo hanti buu la yimid oo xataa aabihii waagi damba ubaxsaday suhay camr oo u baxsaday sheekh muxuu uhi <clears throat> cafwan fakaana fii hada waxaa ku jira caqdu sulxiga aanu soo maray xudaybiye waxaa ku jira daliilu daliil baa ku calaa ana almucaahadiin gaala aynu la ballannay idaa hazaahum qowmun qolya hadday kusoo duulaan qoomkaasoo laysuu aan ahayn taxta qahri alimaam imaamka muslimiinta gacantiisa aan ku jirin iyo awooddiisa wa fii yadihi gacantiisa aan ku jirin wain kaanuu qoomka soo duulayba ha noqdeen min almuslimiinba ha noqdeen annahu laa yajib inuusan waajibaynin cala alimaami imaamka muslimkaa radduhum canhu inuu ka celiyo haddii ahlu kitaabkii ahlu dimiinna hoos joogay mucaahadiinta ahaa ay muslimiin kaloo isaaan ku duulaan difaaci mayno baa daahirka looga qaatay laakiin qoomka iyo ahludimuhu cahdigu noo dhexeeyo waa inaan anigu aanan maamulin baa shardi ah markaas fiqu isdabooli lahaa fiqu markaas isdaboolahaya laakiin ahludimo madiina jooga bay quraysh kusoo duusho nabigu inu difac waa qasab inu difaac waa qasab laakiin meel awoodaada ka baxsan haddii ahludimihii jizada bixinay iyo muslimiin kale ay ku dagaalamaan hawl ku taalla ma ah leanna waxay ka baxsan yihiin saydaradaadii saa darteed abubasiir wuxuu ku dilay cinda ibni qayim wuxuu ku dilay ninkii caamiriga ah meel ka baxsan madiino laakiin madiina dhexdeeda inuu ku dila ma banaayo wy intaas sheekhu isku xidhahaya macnahaasuma sheekhu ujeedaa laysuu taxta qahri اlimaam ay fii baladihi wa fii sulطaanihi wa fii salطanatihi buu ujeedaa meel ka baxsan ba lagugu halabsaday idan markaa difaaci maysid wain kaanuu min almuslimiin annahu laa yajibu cala alimaami radduhum canhu walaa mancuhum min dalik inuu ka radiyo ama uu ka difaco xaq ooma laha walaa calayhi damaanu maa atlafuu inuu dandhaba waxay ka dileenna calayhim cala ahdima laakiin intay kugu jiraan xeeradaadii xuduuddaada ku jiraan inaad difaacdo huwa alcahdu wadima hadday ka baxaan muslimkan la ishayaan meelaha ka haabsado haddii muslimka aadan difaacaynin waxaa weeyaan gaalkana difaaci meesheeda marka warku intaasu kusoo gabagabay wuxuu yihi sheekhu masale muhiima wa akhdu اlaxkaami axkaamta in laga qaato almutacaliqati ku lug leh bilxarbi dagaalkii jihaadka iyo wa masaalix اlislaam islaamka maslaxadiisa ku lug leh iyo wa ahli ahli islaam iyo wa amrihi amr اlislaam wa umuuri siyaasaati sharciya iyo arrimaha siyaasaadka sharciga ah min siyari in laga qaato nabiga siiradiisa dhaqankiisa iyo wa makaazii duulaamihii nabiga laga qaato ayaa awlaa ka mudan kana fiican min akhdiha in laga qaato axkaamta iyo masaalixda iyo umuuru siyaasa laga qaato min araa'i rijaali ragga aragtidooda anaa idhi hebel baa yidhi waxaa ka fiican nebi maxamed baa sidaa yeelay sidaa ku xukumay sidaa gaala oola dhaqmay cadiga saa u galay sidaa yeelay fa haadaa lownun kani wuxuu hi waa midab yani waa arin waa maxay akhdu siyaasati wاlmasaalixi wاlaxkaami almutacaliqati bilxarb in laga qaatay min araa rijaali waa lown waa midab wa tilka akhdu axkaami mxuu ahaa min magaazi rasuul wa siyarihi ay wasiirati jamcu sira weeye lown akhar waa muhiim jiddan intaad dhihi lahayd mxuu ahaaye hebel baa yidhi iyo gaal hebel baa yidhi iyo mid baa qoray wadaad baa yidhi nabigaa sidaa xukumay wax ka fiican ma jiro hadalkan aad buu qiimo badan yahay sidaa darteed baa alimaam anaqaash wuxuu yidhahdaa fal kasta oo nabi maxamed uu sameeyey min yowmi bucitha ilaa yowmi an maat waxaa laga fahmi qaadan karaa bixukun sharci lagala bixi karaa ama markaa waajib ha noqdo ama markaa mustaxab ha noqdo ama jaa-is ha noqdo marka in la daraasay siirada nabi maxamed waxyaabaha ku jira ayaa tanaa ka mid a ah u qiimo badan faqradan marka faqra muhiima jiddan wey saa darteed buu kitaabka u qoray kitaabka ibnuqayim kitaab ka horeeyey ama lamid ah ilaa yomina lama hayo kitaab siira iyo isku keenaya axkaamtii maqaasidii nabiga wax ka qaadanaya ka dheehnay axkaamna saarahaya kadib waa dambaa waxaa fiqu siira badan soo baxay fiqu siira oo u qoray muxuu ahaayey maxamed alghazali raxmat ullahi tacaala caleyhi fiqu siira u qoray mxua buuti ninka hadda sakaraadka mulxidkan hadda mxuu ahay difaaca isheeg bashaar difaaci muftiga suuriya laga dhigay yaa kaloo qasan fiqu siira isna waxaa qoray abu shahba wuu qoray fiqu sir yaa kaloo le fiqu siira badan baa adaba soo baxay cabdikariim zayd zayda mid buu leeyahay ninka mxuu ah cabdikariim zayd jaabir waa isna sacuudiyan mid buu leeyahay nin wal meel buu ku dhuftay fiqu siyarku waa bata waagi dambe laakiin asagu hawshu maray iyo qaabku u dejiyey ilaa aminkan annaasu waa ciyaalu calaa kitaabihi faslu wakadalika saalaxa ahla khaybar sidoo kale nabigu wuxuu la heshiiyey oo cahdi la galay reer khaybar lamaa dahara calayhim <clears throat> markuu nabigu ka qaayib noqday ay lamaa halaba calayhim alظuhuur huwa alhalaba calaa an yujliyahum minha inuu ka raro kula heshiiyey inuu ka raro u kula heshiiyey walahum waxaa u ahaaday wuxuuna ku leeshay inuu u ahaado maa xamalat rikaabahum geeladu wuxuu qaado inay kala guuraan khaybar wixii geeladu u qaaday gaadiidka u qaado walirasuulilaahi subaan ay u ahaato asafraau walbaydaau midda jaallaha iyo waxa cadba waa dahab iyo fida loo jeedaa asafraa waxaan waa dahabka albaydana waa fidada fidadu way cada inta badan waalxalqatu hubka wixii huba ay ka tagaan wahiya silaax washtarada wuxuuna nabigu qabsaday fii caqdi sulxi go-aankii heshiiska wuxuu qabsaday oo kula ballamay yuhuuddi khaybar markii maalmo la dagaalamay oo nabigu intuu kuusay uu dhufayski iyo u geeyey bay gacmaha taagtay inta way dagaalamahay rag badan baa meesha ku shiiday dagaal ba-an baa dhacay maalmay xaba socotay quraabata shahrin baa la dagaalamay ama nabigu dul fadhiyey wax bil ku dhow oo aaggaa ku qaata nabigu sal slam markii intii laga soo saaray tuulooyinkii la kiciyey wadooyin baa laga saaray magaalo laga soo ururiyey ay ku urursadeen xisnigii u dambey ku urursadeen yay ogaadeen haddaysan isniman go-ahayaan magdheerna isku dhexalhayaan markaas heshiis baan ogolahay heshiiskana wuxuu kula galay marka inay makhabir ka guuraan wuxuuba ka tagaan dahab iyo fidda ay wareejiyaan xaggana shay aysan qarinin dahabka iyo fidda iyo hubka waxba inaysan qarinin ninka hub qariya ama dahab iyo fiddo qariya waa go-ahaya intiina kale waad guuri kartaa washtarada waynu soo maray fii sunan abi daawuud kitaab ijihaad was soo maray laba kun lix boqol iyo lixdan laba kun lix boqol iyo afartan baan ujeedaa ilaa baab ka dambeeyeyba ku sharay abudaad qadiyadan khaybar iyo hawlaheed oo faahfaahsan lagu laabto washtarada calayhim fii caqdi sulxi an laa yaktumu inaysan waba qarinin walaa yugayibu aysan dhuuminin shay-a katmigu waa maxay waa min xayu alkhbaar waa waxaa away ma ogi ma orinin ma arag way kitmaan wa an laa yuayibuna waa inaad dhuumiso shayga qariso lacagtii baad asturi god baad gelin hubkan xasee wa an laa yugayibu inaysan xasaynin wey allah yaktuman waa in haddii la weydiy aysan sheegaan oy dhahaan waa sidaa saas hadday been noo sheegaan ood go-aysaan baa fain facaluu hadday yeelaan wax xaseeyaan ama wax qariyaan falaa dimata lahum nabadgelya uma ahaanin xilla ma laha walaa cahda cahdiya ballanna ma jiro fagayabuu waxay qariyeen ree maskan jiraan ama ohli bay qariyeen masku waa weel weyn oo laga sameeyo idiin laga sameeyo waa baag boorso wey boorso laga sameeyo waxaa weeyaan maqaar laga sameeyo abaaxad ohli jiraab reeba iyo bakool haweenkoodu baashay ku qaato soma arag muxuu ahaayey dembiil ahaanta dembiil weyn weeyo xarig laho madaxa la saarto oo lagu gurto alaabta oo sabuulka iyo raashiinka iyo maacunta ay ku qaataan haweenku ohli baa la yihahda adugu sigabsaa noqotay marka jawaan weyn ama xarshin weyn ooy dahabka ku guran jireen iyo fidada oy hantida ku urursadaan markay abaaro dhacaan ama dagaalo galaan ay qayb ka iibsadaan kayd buu ahaa waa bangi yahuudda ay lahayd wey bangi muxuu ahaay mutanaqil ah oo mutaxariga ah wey marka eh, xuyi bn akhdab baa wuxuu kala soo guuray eh, banu nadiir maalinka iwa la gumaaday ee la saarahayaba intuu soo ursay wixii daaba fida buu la soo guuray khaybar buu la soo aaday isagu meligii baa gale wakii soo noqday ee intuu khaybar ka soo noqday u yimid reer banu qurayda yowma alkhandaq ee damcay inuu nimankan ku diro nabigu ay ballanka ka baxaan waa kii lagu dila ree barqoda raacay kaydkii marka yuhuud ay lahayd ee dahab iyo fida ahaa khaybarbu intuu meel ku xasiyey ka soo tegey tiibu nabigu waa ogya waa raadinaya wuxuu hantida alla keeno kaydkaasi iyo bangiga mutanaqilka eed kala soo tagteen reer banu nadiir nadiir waa in la keeno fagayabuu waxay qariyeen maskan jiraab ohli bay qariyeen fiihi waxaa ku jira maalun maal iyo wxuliy bilab oo lxuyay ibn akhطb dikhaasi bacd اcaam xulidu biladu dee maalkay ka tirsan tahay kaana wuxuu ahaa xuyay ixtamalahu mid soo ah xambaartay macahu lajirankiisa ilaa khaybar buu xambaartay xiina waktigii ujliyad la qaxiyey ee la raray annadiiru reer bani faqaala rasul u licami xuyay ibn akhtab wuxuu ku yihi marka lasoo qabtay oy heshiiska ogolaadeen buu wuxuu ku yidhi nina adeerkii ahaa xuyay adeer u ahaa wasmuhu sacyat bnu camrin baa la odhan jiray sacyat bnu camrin baa laedaa nabig wuxuu ihi maa facala masku xuyayi aladii jaءa bihi min nadiiq nabig wuxuu ihi hantidii kale waad keenteeni kaydkii iyo bangiga dhannaa waxaa lagu qiimeyn jiray baa la muxuu ahay boqol kun oo dinaar hanti dhan baa ku jirtay boqol kun oo dinaar bacdu sir sheegeen bal sideetan kun oo dinaar hanti aad u badan baa ku jirtay nabig wuxuu ihi awey hantida u darayd aniga seefo sakaraad iyo muxuu ahay u lugeyn birqalexe birqalex intaad iga dayso hantida awe maa facala muxuu sameeyey balana waxaa laga soo qaada in waxba unuusan qarinin hantina uusan xasaynin maa facala muxuu sameeyey masku xuyay xuyayi jiraabkiisii kaydkiisii ama ohligiisii alladii kaasoo jaa bihi uu kala yimid min annadiir reer banu dirmaanku uu kala soogay ila saa ree nadiir ahay faqaala wuxuu hi odayga sacyi ibni camrin ahaa adhabatu waxaa tagsanabe allow النفقاaت والxrub waa la biishayb dagaal badan baan gallay abaaraa dhacay waan guuray hanti waa la biishayb adhabat waxaa tagsisay oo baabi'isay النفقaaت bil iyo masruuf marashiin masruuf baa laga dhigtay iyo wlxrubu dagaalo saanad iyo mxuu ahay sahay baa laga dhigtay nabigu ir hada meesha waa inaad faqiihtaa la doonaya alcahdu qariib wاlmaalu akar min dalika nabig wuxuu hi xilliguna waa dhowaa raadkuna waa qoyanaa hantuna waa badnayd hantiduna waa badnayd aa ma ogtahay war reer banudir shalay bay ahayd sanad baaba ka soo wareegay wax ku dhow soo maaha dhowr sano laba sano wax noocaas baa ka wareegay saddex sano lasku celiyey saddex sano dagaal baanood gasheen maba jir ada dagaalanteen dagaal badanood gasheen ba maba jirtaba maxaad gasheen dagaalka gasheen mu idan hantiduna intaa waa ka badan tahay xilliguna waa dhow yahay hantida ma dhammaanine waxa waa ka baaqi wixii keen baa leeyahy warka jooji alcahdu zamanku iyo xilligu uu dhanaa kaydkuna ugu dhanaa u yaala qariibu waa dhow yahay wاlmaalu hantiduna akaru min dalik waxay biil iyo marshe iyo masruuf ku dhammaan kara waa ka badnaa xagla geel baa le mxu ah wa mxuu ah la qariyo ka weyn baa le ma og tahay idan ninka wuxuu ihi nabi allo hade waa saas hamaana qarino hawsha waa dhammaatay nabigu wuxuu ihi haddaba waa yahay anaad iga warsugaysaa waqad kaana xuyuy qutila maca bani quraydata lamaa dakala macahum asagoo xuyuy waa dhintay odaygii baa hadlahaya waqad kaana xuyey wuxuu ahaa qad qutila mida dilay maca bani qurayda la dilay lamaa dakhala markuu la galay macahum fii naqdi alcahdi walkhiyaana fadafaca rasuulu llah rasuulka ilaahay baa u dhiibay camahu adeerkii sacyaha ila zubayr zubayr bin cawan buu ninkan dal qabooto ka soo saara hantida laabudda min taxqiiqin janaa-iy ma anagu hadda noo keenay hantidii waa la biishay wayna dhammaatay zubayr hawlaha ku fiicnaa zubayr hadduu ku qabto warkaad biyuu kaa dhibcanhayaa ayib nin ad badan buu ahaa laf weyn safiya dhashay hadda isagoo yar baa lagu bilaabay labiyo toban jir isagoo dagaal bilaabay labiiyo toban sana isagoo ju dagaalaha carbeed ka qayb qaatay isagoo labiyo toban jir ah ayuu dagaalaha dhex mara qabaa'ilka iyo xaafadaha lagu dagaalamo ayuu abbaanduulo ka ahaa isagoo yar bay dagaalameen nin weyn oo soddon jir ah oo kooiyo toban jir ah bay dagaalameen ninkiibuu marka laf saddex meelo ka jebiyey ninkoo wasaasad lagu wadaa la keenay safiya loo sheegay markaasay tiray markaas oo lix jir aan garaaci jiro si naxariislaan aan ah u diri jiray liyowm liyowmin mitl hadan u diyargarayn jiray tiri maanto kalean u diyaargarayn jiray sidiisuba e, duqi muxuu ahaayey e, dhalay ee aabbihii ahaa ayaa dhihi jiray waad waad gacan adag tahay wiilka waa dishaa wiilka u naxariiso gacanta dabci aad buu caanan jiray marka waxay tii rag ma taqaaniya ninkan waan diyaar garayna faraha ka qaad berlab baan ka dhigahaya meeshuu toban ku gaadho waa inuu geerioo dhanba iloobo ulla ubaxaax ay kari weydaba ilmahan weliga jag laga siinin markuu ul arko wa isku laakiin midka maalin kastaba la garaacay soo duba washamsi lagu qaado waaga dambe xaxdaa daynaysa ganku isgelinba damba kama laha maanta la dili waa la garaaci waa asagii wax uu ku barmoosayba sidaa darteed ba amed ambal de hadda qraan la garaacay waagii fidatu khalq quraan la garaacay yuu ka calaacali jiray shaabugi karbaashka wuxuu yihi anigu in la idilaa i dhaanta in la karbaasho nin show toddoba goor intii la xidhay khamarji ah oo gaangis ah oo toddoba badood ay soo tuftay baa lala soo xidhay markaasuu kuhi yaa imaam muslimiintu maanta way kugu dayan hayaan buui xaq baadna ku taagan tahay xaqa aad ku taagantaha u dulqaada anoo baadil ku taagan oo khamarji oo mooryaana ayaa diyaar in shan boqol igu dhifto iska socdo marka asbiru cala اظulmi wاlbaطili wa atajalladu fiihi buui fakayfa laa tasbiru cala alxaqi bu dul qaada bu maxaa jira ush wuxuu dhacda u horeysa wey shanta u horeysa markaad gubato inta dambaad iloobi bu faraha ka qaad tobanka u horeysaa kula tegay buui waaba doorsoomi way ku dayn ha iska socoto roobka sidaa kugu dhacda buui xanuunka hore weeye bu dhacda hore intaan dul qaada buui ninkaasuu ii waaniyey buui axmed nin ii waaniyey bu arag buui iyo oday kaloo reemiyi ahaa eh, tolkii baa waxay ku dhaheen rugso qaado calimudiin baa kan yidhi hebel baa kan yidhi wadaadihii waa isdhiibeen eh, ha isdilin ha ishalaagin diintan keligaa mas-uul kama tiid maxaa ku waalay ma adaa diintan keligaa xil laguu saaray markay eh, muslimiintii iyo walaalihii iyo qaraabadii ku akriyeen dadka ahalka ah ayaa nin oday reebaadiya u yimid maalin maalmaha ka mid a ah. wuxuu ihi axmedow maanta imaan baa tahay dadko dhanna waa isdhiibeen haddaad maanta adigu dantaadii naftaada u danaysood ruksada qaadato caamadan iyo muslimiintan ka baaba-aysa yaa aakhara mas-uulka ah isbir buuhe dul qaado adduunyaa lajo aakharaad badbaadi doontaaye caamadan waxaa lagu dhihi doonaa bal axmedna wuxuu ku waafaqay caqiidadii dowladda wayaquul ana alqur'aana kalaam ullaahi makhluuq waa cudurdaar buu leeyahay iyo waa la qasba iyo waa la wakaa la sheegi maayo caamadu waxaa laga dhaadhicin miyaad maqlaysaa ayuha annaas la socda imaamkii u sarreeyey inuu xaqi usoo noqday oo diintii taageeray oo wanaagka ka qayb qaatay maca aljamaacati wa maca alumaraai wasalaatiin marka caamadan ha dhuminin buui wadacdan ha gordi gagso keligaa baa tahay naf waaxidaa tahay anfus baa halaagsamaysa axmed wuxuu ihi odaygaas reer baqdaad iyo ninka khamarjiga ee muxuu ahaay gaangiska ah wax ii dhaamay ma arag marka waxaa weeye waa in la imtixaano oo la taabsiiyo marka zubayr howlahan ku fiicnaabuu nabigu bal ninkan warkiisa keen biya ka dhibciba ninkan warkiisa waa la garan waaye fadafaca nabigu wuxuu udhiibay rasulla baa dhiibay camahu adeerkii xoyey adeerkii oo sacyata bna camrin ah ila zubayr buu udhiibay liyastaqira inuu ka sugto arrinta ayada meel ku xidho bimacnaa jawaankii meel geebul jawaankii kaydkaa ah, meel geeb warka joojiye famasahu zubayr baa taabsiyey bicadaabin waa cadaabay faqaala wuxuu yidhi warga usha iga ayar buuhi hawshaan sheegahayaay maxaa saa kuu diiday way dhamaysa iyo waa la waaye iyo wuxuu yidhi qad ra'aytu waxaan arkay xuyayan baan arkaya waagu aadahayay halkaasii bani qurayda aadahayay yatuufu asagoo ku wareeya fii kharibatin haahuna meel jabad ah meel jabadoo laga guuray meel aan la hadda la degay laga tegey oo aan la deganayn weeyaan kharibadu oo haahunaa meesha ku taallaba wax kale ma hayee xuyayi markuu tagahayey oo dardaarmahayey maalin buu meesha ka dhammaan la oo ku noqnoqon hayay kolley dan unbuu ka lahaa mindhaa meeshu kusoo xabaalay bal halka la baadhi ushan laga yaro bu wuu og yahay yuhuud miyaa taqanaa warkiisa ra-aytu xuyay maarkay bu yatuufu ku wareegaya fii kharibatin meel jabad ah oo laga haahunaa meesha ku taalla fadahabuu asagii bay sii qadeen fadahabuu waa tageen fataafuu waa ku wareegeen waa baadheen fawajaduu waa hayaan muslimiinta almaska fi lkhariba kaydkii iyo jawaankii bay ka heleen meeshaisu dhex yaalla waa la baadhay meeluu ku xabaalay baa laga soo qoday faqatala rasuul rasulka ilahi baa wuxuu dilay ibnay abilxuqayq buu dilay qolyahan buu dilay mid kamid a ah. wuxuu ahaa mint wax qariyay ahaaye hubkii qayb bay qariyeen dahmna waa qariyeen sida odaygan oo kale camr ibnu say sacyat ibnu camr bay ahaayeen nimankii naqdiyey cahdigii ee ballantii ka baxay ee khaaska nabigu waa laayay intii cahdiga ilaalaysna waa la daayay idan haddii gaaladii bana badhna ay dubiso cahdigii buriso badhna ay ka beri noqoto inta ka beri noqotay banaanka u taagan waan daynaynaa inta laakiin aan ka ayadu dumisaba go ma kay kala soocmayaan cinda atamaayuzi ama ay kala soocmi karaan waan kala saarayna haddii laakiin isku milqan yihin maxaa la samaynaya madaxaa la wada harsanhaya wa axaduhumaa midkood labadaa in loo xuqeey zawju safiyata bintu xuyay ibni akhtab bay ahayd labadaa nin mid ka mida safiya kii qabay buu ahay wa sabaa nabigu wuxuu qafaashay nisaa'ahum ilma abil xuqiiq dumarkoodii iyo sacyat bni camrin muxuu ahaayey dumarkoodi waa qafaashay iyo wadaraariihim caruurtoodiina waa kafaashay wa qasama wuxuu qaybiyey amwaalahum xoolahoodiina waa qaybiyey muxuu saa u yeelay binasi aladii nakasu ma ahayn intii waxburisin baa laga hadlahaya binasi ballanburintii aladii ballankaasu nakasuu ay la yimaadeen ama aladii nasigaasu nakasu nasigu waa naqd اlcahdi wasulxi amaanki wa araada wuxuuna doonay nabigu an yujliyahum inuu ka saaro min khaybar uu ka qaxiyo faqaaluu waxay dhaheen dacnaa nakunu fi hadi اlardi nuslixuhaa wanaquumu calayha waxay dhaheen intoodii aanaan nagtiga la imanin iyo inta la timidba waxay yidhahdeen nadaahana rarayni marka waxaa weeye aanu dhulka ka shaqayn dhulkan idinku carurma haysataan idinka shaqaysa beerleyna ma tihiin halgan iyo jihaadaad ku mashquulsanta iyo diintoo la faafiyo madiinaad jirtaan dhulkan waa dhul beerada adaan laga shaqayn wuu baaba ahaya aan ka shaqayn dacna nabi allow nadaba nakuuna aan fi alard nuslixu aanu hagaajino wanaquumu caleyh aan ka shaqayno fa naxnu annaga aclamu u ogaal badan bihaa dhulka minkum idinka walam yakun lirasuuli illaah rasuulka ilaahay uma ahaanin walaa liasxaabihi khilmaanu dhalinyaro iyo caruur iyo addoommo yakfuunahum kaga fillaada mu'natahaa kharashkeeda iyo xilkeeda iyo mas-uuliyaddeeda munadu waa taklifada kharashka shaqada xilka wax oga hoos mara ma hayaan hadday saxaabadu ku mashquulaan beerta inay ka shaqeeyaan jihaad sii socon mahayo shaqo dambena jiri mayso inaad beerta ka shaqayso od islaaxiso inaad jeerka hadhow marka maslaxayba ahaydba fadafacaha waa dhiibay suubanuhu ilayhim xaggooda wuxuuna ugu dhiibay bishar calaa ana lirasuuli illaahi shara rasuulka ilaahi inuu yeesho kala badh muslimiintu inay hantida ka soo baxda khaybar ee midhaa ama ama dalag ah iyo raashiina kala badh inay qaataan min kulli shayin shay kastoo yakhruju ka soo baxaya minha khaybar oo min tamarin midho ah aw zarcin ama badar ah tamarku waa cinabka iyo geedaha waawan waay dhaliyaan baa loo jeedaa iyo timirta zarciguna waa badarka caadiga leyda iyo bariiska iyo qamadida iyo waaasoo kale yaryaraha iyo walahum ayaguna ashadu bay qadanayaan almusaaqaat walmusaaraca baabkan la yidhahdaa waala wabishari buu nabigu kuleeshiya calaa an yuqirahum inuu ku sugo ay sii joogaan khaybar fiiha fi khaybara maa shaa nabigu intuu doona cahdi muaqada layihahda waa hudna cahdi muaqad ah ama mulaq ah intii ay doonaan maalinka aan doonaan idin rarayna ilan waddanka xoog baan ugu qabsanay walam yacumam xadiidkaasi sidaa u faahfaahina qadiyada abi dawuudka lagu laabto eh, eh, sunan abi dawud bayna kusoo marray baaba maa jaa fi xukmi ardi khaybara isagoo faahfaahsan saddex kun iyo lix laga fiiriyo walam yacumahum nabigu kuma ekaynin reer khaybar iyo yuhuud bilqatli lay in laayo kulligood muusan laynin reer bani qurayda caruurtii haweenka intii gooyin loo kuusay yaa wixii hanaqaad ahaa ee gaashaanqada la laayey laakiin reer khaybar lama layn maxaa loo layn waayo minhum man naqada caadahu wa minhum man lam yanqud saasay kale ahaayeen walam yacumahu nabiga kuma ekeyno kuma simin bilqatli kamaa camma sidao ugu simin dilka quraydata maxaa jiray maxaa yeeley liishtiraaki ulaaika fii naqdi alcahd liishtiraaki ulaaika reer qurayda waxay wadaageen wey liishtiraaki ulaaika wadaag kuwaa wadaageen fii naqdi alcahdi bay ku go-een kulligood wa amaa haaulaai kuwan reer khaybar ayagu faاladiina calimuu bilmaski wagayabuuhu washaruu lahu in dahara falaa dimata lahum walaa cahda fainahu qatalahu kuwa lalaayo waa nimankii qariyey kaydkii iyo jawaankii fidada dahabka kuwaasaa go-ay faladiina kuwii calimuu ogaaday bilmaski jawaankii ogaaday ama ohligii oo wagayabuuhu qariyo xaseeyey wa sharaطuu lahu weliba u shari in dahara hadduu muuqdo oo la arko <clears throat> falaa dimata lahum walaa cahda xillan ma laha maganna ma laha ballanna ma laha u shardiyey fainahu qad huku waa laayo ila almuslimiin calaa shuruuطihim shardigan galle baad burisay marka waa in lagu dilo fainahu qatalahu nabigu kuwaas waa laayey bishardihim buu ku dilay calaa anfusihim dhiiggooda ay shardig u galeen waxba inaanan qarinin oonan xasaynin baan ku soo degaynaa suxna ku gelaynaa fanaqaduuhu dhiiggooda ayagaa xukumay walam yatacadda muusan gudbin daalika naqdigaas ama dilku ilىa saa'iri ahli khaybara ahlu khaybar intoodii kale lama laynin dhiigood lama mars fainahu macluumu qaطcan waxaa la ogoyah si aan shiki lahayn fainahu macluumu qaطcan shiki la-aan waxaa la ogyahay anna jamiicahum kulligood lam yaclamuu inaysan ogaanin bimaski xuyay yahuud o dhan war oma hayaan hawlu khaasa qoyskan u ahaa iyagaana meesha gashaday yuhuud o dhan kama warqabto intii ogeyd qarisa in baa loo yaa u qoolan wa anahu madfuunu fii kharibatin meel jabada inuu ku xabaaran yahna war oma hayaan lagu duway fa haada sheekh wuxuu nadiiru dimiyi wاlmucaahadi xukumkan nabigu ku sameeyey reer khaybar ee tafsiilka ah nadiiru adimiy ee waa milu dimiy wuxuu la mid yahay oo shabahaa xukma dimiy iyo wlmucaahadi midka lala heshiiyey idaa naqada alcahda markuu ballanka boriyo walam yumaalihu aysan ku taageerin calayhi dushida hayruhu ballankii buu asagu buriyey intoodii kale ma aysan ku taageerin yumaali waa maxay waa annusra in laiskugu tago lagugu taageero wey faina xukma naqdi cahdi burintu iyo ballan burintu mukhtasun bihi asagay gooni ku tahay gooni isagay ku tahay uma fii dafcihi uma fii dafcidaha inuu jiro hada bilahi towfiiq